العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قال نحن في شيء أفضل <clears throat> أفضل مما دعانا إليه wuxuu sheekhu ka soo sheekaynayay qolyihii mushrikiinta ahaa ee awliyada iyo sulaxada baryahayay iyo ambiyada xatradoodii iyo waxyaabihii nasrada loo yaqaana iyo gabayadoodii qaabkay u xurmayn jireen ama u xadgudbi jireen masaajidda iyo ilaahay kitaabkiisa iyo aayaadka rabbina u bahadileen buu sheekhu ka soo sheegayna raxmat ullahi tacaala calayh wa min haaulaa'i <clears throat> qolyaha mubtadiciinta waxaa ka mid ah ama mushrikiinta ah man axad baa ka mida ah idaa kaanuu fii samaacihim markay xatradooda iyo nasradooda ay wadaan oo faadana almu'adinu mu'adinku u aadaamo qaala wuxuu odhanhayaa naxnu fii shayin howl baanu ku jiraa anagu afdalu ka fadli badan mima dacaana ilayh wuxuu noogu yeedhay muadinku salaadu noogu yeedhahayo wax ka khayr badan baanu haynaa xadre iyo waxaan wadnaa iyo nabi amaan iyo awliye cuskad baan wadnaa iyo nasro iyo dikri marka aadaanku has ka socda hawsha wada wa minhum waxaa ka a ah man yaquul nin yidhahdaa ka mid ah a qayba ka mid a ah, kunnaa waxaanu ahayn xadradii baanu joognay nabi maxamed baan la joognay alxadra waa inaa ruuxii goobtu jooga aad joogtood ka qayb gasho marka rasuulkii iyo ambiyadii iyo awliyadii baanu la joognay fa idaa qumnaa markaanu u istaagnay ila salaad salaadana sirnaa waxaanu ahaanaynaa un tagaynaa ila albaabi albaabki yacnii meeshay fadhiyeen nabi maxamed iyo ambiyadii iyo awliyadii baanu fadhinay markii intii la aadama aanu ka kacnay oon dhaqaaqinayna waxaanu gaadhnay weeye albaabkii lagaga bixi lahaa nabigu joogay markayaan laga dhaqaaqin weeyo oo salaadaha layska daayo jamaacada yaan la tegin oo yaan aadaanka loo dhaqaaqin meesha nasada lagu garaacay iyo digdii damta lagu haya hala joogo maxay ninkii ka dhaqaaqa nabiguu ka tegey wuxuuna aada weeye meeluu kaga baxayo mooradii nabiguu ku jiray waxaasa caamada lagu rageystaa marka waxaad arkaysaa isagoo marka masaajidka dariskiisa meel a oo meesha wax ku qaraaci oo fadhiya haweenkii iyo caruurtii iyo makastoo dhan ugu tagahayaan jamaaca iman mahayo salaad iman mahayo masaajid u soo degi mahayo maxaa yeele wax ka khayr badan buuba hayaaba siduu asagu aaminsan yahay fa idaa qumnaa ila asalaati haddaannu salaadda soo kacaanu soo aadno sirnaa waxaanu ahaanaynaa oonu kusoo gebagabobaynaa ila albaabi albaabkii guriga nabi maxamed lagaga baxayey waqad sa'alanii bacduhum barhkood baa i weydiiyey canman qaala daalika arrinkaasi ninkii yidhi buu sheekh wax iga weydiiyey wuxuu leey niman arda ah ama muxuua ah, wax badan aan la soconinba waxay yidhahdeen saasay dhahaan sheekhu maxaa tala ah wqad saalanii bacduhum can man qaala dalika can shani man qaala dalik arrinkaa ruux yidhi ama dadka sidaa qabee sheegaee ku dacwooda hawshooda maxaad ka leedahay oo min haaulaa'i shuyuukh qolyaha shuyuukhda ka mid a addullaal dhunsan ee dadkana dhuumiya fa qultu waxaan idhi kadibaa been buu sheegay xadradaaddaannu ka kacano guriga nabigaannu ka baxnay albaabkii lagaga bixilaya kadinkii baan tagnay qolyahaa leh been bay sheegeen maxaa yeelay kaana fii xadrati shayaan shayaan xadradiibuu joogay goobuu shaydaan joogo marka hore joogay fa saara markuu goobtii ka kacay calaa baabillaahi buu ahday buu sheekhu sheekhu ku dabarogay marka horeu meesha ku digrinhaya iyo ku digay dam lahaa ee uu burhaanta iyo fooxa isla kicinaya qiiqa haweenkii iyo carruurtan u sacabaynayeen xadra shaydaan buu fadhiyey markii la aadaamay ee uu salaada aadeen meesha uu ka kacayna goobta shaydaan buu ka kacay wuxuuna aaday ilaahay beydkiisii gurigiisiibuu aaday marka shaydaan inuu xidhnaa yaa wuxuu leeyay markuu ka xoroobahayo nabiga nabigii baan ka tegey shaydaan baad ka tagtood ka xorowd fa saara cala fa ina albidaca bidcooyinku iyo wadalaal iyo waxyaabaha baadida lagu dhumo fiiha waxaa ku jira min xuduuri shayaani shaydaan ka qaybgelkii iyo xaadiriddii maa qad fusila wixii la caddeeyey oo la faahfaashay fii hayri hada almowdic meelaha lagu haya dembiga ama ilaahay lagu caasiyo ama bidcooyinka lagu qabto ama shirki shirkigu ka dhaco shayaadiin iyo balaay o dhan baa timaada iyo bakti meelaha dikriga ilahay lagu hayana malaa'ig baa timaada ahlullah iyo malaa'ig sayaaxiinaya khayr baa yimaada marka meeshii sharka lagu hayay haddaan ka kaco nabigii baan ka tegay maxay tahay sharka meesha lagu hayay shaydaan baad ka xorowday ilaahay baad aadday eh, beydkiisi iyo masaa'idkiisi marka wixii bay dabaroga hayaan nimankaani wladiina yajcalnaxadradaas iyo waxyaabaha noocaase culummada muslimiintu waxyaabahan loo yaqaana heesaha ama sugaanta la yidhaahda anagu hadda heestaan u naqaana ama xatrooyinka iyo dikrisalaanka iyo nasare la yidhaahdo waa bidca dambo qarniga afraad taqriiban ama saddexaad dabayaaqadiisi bilaabatay wey muslimiintu laba qowl bay ka lahaayeen wixii hees ah ee laxan leh inay xaaraan tahay oysan bannaanayn waa ra'yigii culummadu kulligooda isku raaceen wey ayb haddii khilaaftinana ra'yuljumhuur baan ka dhigayna ra'yiga labaadna waa bannaan yahay buu ahaa waa ciyaar iyo bardoodan bannaan laakiin diin iyo allow dhawaasha midna ma aha labadaa ra'yi bay muslimiintu kala qabeen ra'yu jumhuur ahlcilmi wuxuu inuu xaaran yahay heestu marba hadday laxan leedahay iyo kaban iyo wax noocaas ay leedahay wax loo garaacahayo waxaa weeyaan waa xaaraano mana bannaano ra'yu jumhuuri qayb ummada ka ah waxay yidhaahdeen way bannaan tahay waa waa ciyaar iyo bardoodan aan dembi lagaaga qoraynin ajirna aan lahayn waadan baa waxaa bilowday waaba ilaaha lagu dhawaa xatra la iyo nasro haadaa waa ra'yi mukhaalif liijmaaci salaf waa baatil waa diin la'aan wey weliba ninkii bannaystay ka diin dhigtay in la dilaa bannaansay culamadu ay ku tageen leanna waa mustaxiil limaa xaramahu llah ayib ama shay mubaaxa nin ka dhigay qurbiyaa lagu dhawaasho wey marka shay mubaaxoo bannaana haddaad ka dhigto allow dhawaasho iyo sunna ka dhigto ku gaaloobaysa haddaad shay ilaahay banneeye xarimtan ood ku gaaloobaysa marka waaba lagu dilo oo waa eh, muxuu ahaayey niman qurbo iyo cibaado ka dhigay hees iyo kaban iyo laxan iyo durbaan weeye nasaara inay kaga daydeen waa taqaana kuwa hadda meelaha badbooda miisig bay garaachayaan iyo heesay balaayay qaadahayaan way way badboodahayaanoo way niikinhayaano waad aragteen waxay sameeyaan inaguna teni unsaas ba iska dariiqooyinkii nafsa shay wax laga soo qaatay saxaabi salaf ma ahee waa wax lagaga dayday nasaare iyo gaal lagaga dayday wey kutub badan bay culamada ku qoreen aima shaaficiya qasab sabqi fi hada lmasala iska lahaa culamo badan iyaga addawlaci iyo alqaadi abuayib atabari iyo kutub badan bay ka qoreen caddeeyeen in aimada afarta iyo keyrkoodba iyo salafu saalixba aysan aaminsanayn alghinaa almulaxan inuu xaaraan yahayna ay qabaan alle in ninka ugu dhowaadaan ama ku gaaloobaya ama lagu tafsiiqinay kutub badan bay ka leeyihiin alimaam ibnu qayim aad buu u sharxay qadiyadda ayada kitaabkiisa iqaat lahfan mujalladka koobaad afar boqol iyo sideed ilaa afar boqol toddobaatan iyo toddoba waday taqriiban ayuu kaga hadlay kitaab khaasna waa ka leeyahay mxua alkalaam fi maslati الsamac oo maطbuucaasna waa ka leeyahay oo mutadaawal ah alimaam abu cabaas alqurطubi kashfu اlqinaac can maslati الsamac isaguna qoray oo faahfaahsan alimaam ibn rajab alxambali nusat اlalbaab fi maslati الsamac ba asna maطbuuca abu bakr atartuushi asna wuxuu leeyahay taxriim اlmalaahi wاlghinaa wاlkalaam cala maslati الsamac asna maطbuuca shaaficiyadu kutub badan bay ka leeyihiin culamadu kulli waxay isku raaceen hees iyo hinaa mulaxan ah cibaado in laga dhigo ama alla loogu dhowaado ama haleyto xugun lagu soo jeedo inay diin la'aan tahay ama lagu gaaloobi ama aad faasiq ku noqon waxaa la isku haya ma tahay in laiska bardoon la ciyaaro xoogow oo lagu yarnasto lagu nafisto iyo ma bannaanaa la isku haya laakiin in qurbo iyo cibaado iyo sunno iyo mustaxab iyo alodhawaasho laga dhigo waa diinka bax wey taasi marka halkaasna kaga gudbaynaa sheekhu wuxu uhi waladiina yajcaluuna ducaaa almowta kuwa ka yeelay buu i dadka dhintay baryadooda oo min alambiyaai ambiya dhimatay ah walaimati culummo dhintay ah washuyuukh wadaaddo dhammaaday ah kuwa ka yeelay afdala inay ka fadli badan tahay min ducaa illaahi anwaacun mutacadida wey qolyaha qaba ilaahay oo la baryo waxaa ka fiican bay dhaheen awliyadoo la baryo ambiyadoo la baryo shuyuukhdoo la baryo culummadoo la baryo yaa ka waa kooxyo kala duwan intaasoo nooc wey xataa hal guruub ma ah qolyaha sidaa qaba ee diin ka dhigta waa guruubyo fara badan oo kala duwan minhum waxaa ka mida man yuqadimu ducaaahum saasaa saxa idinka man taqadama yaa idin qoran minhum waxaa ka mida man yuqadimu ruux hormariya ducaaahum ayaga baryadooda qolya waxaa ka mida qaba intaad ilaahay baryi lahayd nabiga bari oo awliyada bari oo shuyuukhda bari oo a'immada bari oo halkaa aad warkaa qolyo la taagan baa jira wa minhum waxaa ka mida man yaxkii ruux soo guuriya anwaacan qaybo kala duwan oo min alxikaayaati qisooyin ah qisooyin baa lagaaga sheekeyn war wadaadka miyaad la socotaa hadda hadda dhacay nin baa bado la caariday doon baa la quustay balaaya dhacday sheekh hebelow buu yidhi waa loo faragoday kor baa loola booday nin bay diyaarad la soo fakatay oo ka soo faniinay baarashuud baa loo noqday saasaa loo qabtayba war waa idin sidee waxbaa lagugu akhrinhayaa intaasoo qiso been ah baa lagugu sii saad wuxuu aaminto tiibu sheekhu ka hadlaya wa minhum waxaa ka ah man yaxki ruux soo guuriya anwaacan eh, qaybo kala duwanoo min alxikaayaati min alqisas intaasoo nooco kala duwan waad aaminaysa sheekh hebel siyaadisi baa la bixin waayeyo habeenkii saadoo gabalkuu dhacay baa libaax faraaduulaynoo ordahaya ayaa soo galaba reerkii halu kala tuuro islaanuu ku istaago neefuu kala jabsho reerkii reer hebel ah wax ka dhaqanba waa la waayo maxaa jira awowgood hebelo ay ziyaaran waayeen ayaa bahal ku noqday halkaasay la taagay <clears throat> xikaayatin yaxki anwaaca من alxikaayaati xikaayatin ama xikaayatan yani minha waxaa ka mid a xikaayat ana bacda almuriidiin jamcu muriid muriidiinta qaybo ka mida istakaaa billaahi ba soo gurinhayaa nin muriid ah muriidku waa ninka sheekha u khidmeeye daba taagan qolyaha dariiqooyinka wadaadahooda ninka daba taagan bay muriid u yaqaanaan ee doonaya in la baro dariiqi ilaahay u ama caarif uu ku noqon lahaa ama uu ku baasi lahaa hada huwa almurid cindahum ayib arday waxbarta ma aha arday diin iyo cilmi xambaara ma aha waa arday la baro ariiqu suluuk waxay u yaqaanaan marka hadduu wadaadkaa dee gacanta kugu qabtana fiican yahayna wanaag buu ku bari hadduu shaydaan uu mxuu ahaa ibliis qaba yahayna ku barahaya xakaaya ana bacda almuriidiin muriidiinta qaybo ka mida istaqaaa wuxuu magan galay oo cuskadoo gargaarsaday bilaahi subxaana wa tacaala waa qisada shirkibaa lagaaga bilaabhaya ilaahay baa subxaana wa tacala lagugu diri awliya lagugu xeedhegeysa wa ka dhaca meesha muriidiinta qaybo ka mida dhib qabsaday hawlbaa qabsatay kurbaa kusoo dariday fastaqaaa billaah ilaahay buu baryey oo allow bui ii gargaar falam yuqiu ilahay uma gargaarin fastakaaa bishaykihi sheekhiisi uu tababeri jiray oo ku xidhnaan jiray dhintay buu gargaar weydiistay fa akaadahu sheekhi baa u gargaaray nin caamayo muriidoo dhib qabsaday baa ilaaha baryaa rabbi buu ihi lagama dhagaysanin marku waxba ka socon waayeenoo ducadiisi la aqbali waaye buu xagga sheekhi isku sii daayey sheekhii buu dul tegay yaa sheekh fulaan akhidnii ajirnii acidnii buu ihi loo kala tuuray w idan caama intaa lagu akhriyey mar dambe ilahay ku noqon maayo ilaha dambe u bari lama arke sheekhan baaadisoo ma ah wax lagu dhigay waa ujeedaan xikaayo kale waa xikaaya qiso labaad anna bacda alma'suuriin qolya la qafaashay qayba ka mid ah dad muslimiin oy gaala qabsadeen ile dagaalaa noo dhexey gaalada marka muslimiin e, xuduudda iyo furinta deganaa bay gaala qafaasheen oy maxaabisaan u qabsadeen fii bilaad alcaduwi lagu xabalagu e, e, xidhay daca allaha ilaahay buu baryey dad maxaabiisa oy gaalintay qabteen waddankooda ay la tageen oo waddankooda ay ku xabiseen oy ku xidheen oo jeel ku jiray baa ilaahay baryey falam yuhriju ilaahay xabsigi kama bixinin ilaahw jeelkan iga saar buur akhrijnaa min hadihi alqaryati aalimi ahluha ilaahw iga bixi maa jirto idan aaalimi ahluha lagaa saari maalay maxaa jira ilaahay baad bariday meeshii ducada lahaydna maadan aadin ducada yaa iska laha sheekha khaliifkaadii muriidkaadii haddaad barya lahayd saasaa lagaaga tuuri lahaa laakiin ilaahay kaa maqanoo carshigiisaba ka sarreeyo oo uunkaba ka dhexbaxsan oo khalaa'iqdaba aan ku dhex baad aaday meel kuu dhowaaba laga cabaaya maxaad kor ka doontaalle warkaasaa meesha yaal wa xikaayat ana bacda alma'suuriin dadka la qafashay qaybo ka mida fii bilaad alcadow ku xidhna ma'suun ay almaxbuusiin ay almasaajiin masjuuniin fii bilaad alcaduwi daca allah ilahay u baryay falam yukhrijuu ilaahay kamuusan bixinin xabsiga iyo fadacaa wuxuu baryay bacda almashaa'ikhi duqayda qaybo kamida mid a culummadii wadaadihii khayrka lagu tuhmaayey ee dhintay qaybo ka miduu baryey fa jaa'ahu sheekh baaba sheekh hebelu markuu yidhi sheekhu duulhay waaka oo gorgora ama mandad ah ama malag duulhay isku soo shabahay fa akhrajahu markaasuu wadaadkii ka saarayy xidhnaa ee jeelka ku jiray xabsigiibuu ka saaray ilaa bilaad alislaam buuba keenayba daf buu soo siiyey waddanka keenay caasimadda islamka u dhex ninkan mar dambe wuxuu leey balaaya ilaahay barida ilaahay dambahood ad maqashaan ayib ninkaa miyaa laga maqay ilaha dambe inuu baryo ninka warkaa lagu akriya caamayga ah abadan caamigaa dhegtiisi waxaa lagu shubi carruurtii baa wixii lagu ababin haweenkii baa loo sheegi mmuxua eh, eh, ah, indheer magaradka dhan baa laga dhaadhicin waa lagu ababinaya hadhow iyagoo mushrikiina wada qaan gaadhaya oo ilaahay hayrkiima axad kale baan aqoonin waa sidaas wa xikaaya waxaa kaloo ka mid a ah saddexaad أن bacda shuyuukhi shuyuukhda qaybo ka mida ayaa qaala wuxuu ku yidhi limuriidinii ardaygu waxbarahay wuxuu ku yidhi idaa kaanad laka ila allaahi xaaja ilaahay hadday danba kaa gasho oo ilaahay marba aad muraad ka yeelato fatacaala ilaa qabri aniga qabrigayga kaali ilahay baa aade qabrigayga imow aniga ibari aniga i caabud aniga ii yeedh qaala wuxuu yidhi fatawasal ila allahi bi idaa kaana laka xaajatun haddaad dan iyo muraad yeelato oo damacnayna ilaahay barida aniga igu tawasul buur aniga igu tawasul fatawasal ila allahi bi asalka waxaa ku qoran fatawasal bi ila allahi la gooyo wa aakharu wadaad shanaad oo asaguna ummadda la gooye qaala wuxuu yidhi qabru fulaan qabriga sheekh hebel hee huwa atiryaaqu lmujarab waa dawo la tijaabiye wey atiryaaq tiryaaqu waa sun daawo sunoo la sameeyo oo abeesad markayga dadka qaniinta iyo maska iyo waxyaabaha sunta lagu daaweeyaa mariidda wey tiryaaqu waa mariidka mariidka la sameeyo falaal dhageeso garan maysaan marku waa sun geeda laga sameeyo iyo dhacaan laga sameeyo kadibna dadkay abeesadu qaniintaan ama masasku cuneen lagu daaweeyo idan marka saa lagu mariyo waad caafimaadi suntii wixi o dhan baad ka caafimaadaysa idan ducooyinka iyo baryooyinka iyo xaaje la kari waayey iyo arrin mal ah, loo waayo oo dhanba waxaa daaweeye weeye ducada sheekh hebel sheekh hebel qabrigiisa wax kastoo u maara waayo halkaasa lagu xalliyaa sida sunta abeesada iyo maska marka loo maara waayo muxuu ahaayey waabayda iyo sunta kale loogu daaweeyo marka qabru fulan ay qabru ducaai fulan ayib ama adducaa cinda qabri fulan huwa tiryaaqu ay dawaa wey almujarab la tijaabiye waa dawo marnaba aan seegaynin wey waa la hubaa dawo ku tijaabia ma aha waa mid iyadoo la tijaabiy waxaasoo dhan baa laguga ahriyay fa haaulaai kuwaa mushrikiinta iyo wa ashbaahum wixii shabe iyaga lamida ah, yurajixuuna waxay fadilaan oo qiimo badnaysiiyaan haadihi اladciyata ashirkiya ducooyinkan shirkiga ah ducooyinkan sheebe la baryo in ilaahay laga leexdo in qabrigiisa la tago in asaga lagu tawasulo dayib xaajada kugu adkaata in awlida lala aaday iyo mxuu ah luqaabuurka iyo maqaabirta oon ilaahay subxaanahu wa tacala la aadin yurajaxuuna yufadiluun waxay fadilaan hadihi اladciyata shirkiyata ka go-an meesha ayada calى adciyati almukhlisiin lilah ducooyinka qolyaha mukhlisiinta ee ilaahay keligii ku xidhan ee rabbi keligii barya ee dhibkooda iyo baahidooda alla u bandhiga allana u sheegta subxaanaه wa tacaala awliyada iyo culammadana ixtiraama cilmigoodii wanaaggoodii ku dayda haday aqoon leeyihiin ka barta hadday ka horey intan u duceeya wixii in laisku qaso waa khalad awliye iyo culummo iyo ahlu khayr iyo ahlulahi duco iyo ixtiraam iyo bay nugu leeyihin aan u ducayno aanan ku xadgudbin aan wax laga sheegin aan la caayin hadday aqoon iyo wanaag ka tageenna lagu daydoo laga barto laakiin in la baryo ilahay baa iskale subxaana wa tacaala idan awliyada in la baryo qolyahan waxay leeyihin ayaa ka fiican ilahay in la baryo ducaau calaa adciyati اlmukhlisiin ee calaa adciyati lmuwaxidiin lilah qolyaha ilaahay subxaanahu wa tacaala u saafigeliya tawxiidka iyo baryada ducadooda waxaa ka fiican ducaau lmushrikiin bay dheheen saa maxay u yeeleen mudaahaatan ay mushaabahatan u ekaasho iyo isku shabahayaan lisaa'ir lmushrikiin mushrikiinta intooda kale kuwan islaamka sheegan waa mushrikiin ee waxaan samaynaya kuwii hore carbeedna waa mushrikiin tataarka iyo kafarat lmajuusna waa mushrikiin yani mushrik kii hore iyo kii dambe waa isku dhaqan ritiga dambe maaa ritiga hore saanqaadkiisu yeeshaa saanta isqaabba u socdaa waa israacahayaan arday waliba macallinkiisa meel unba oga ekaadaa wey kuwan dambe hadda jooga macallimiinta horaa tababaray kuwii daba taagan yihiin wuxuu idhi sheekhu wahaa-ulaa'i kuwaanu ka soo sheekaynay tatamaalu waxaa isku shabahada ama mxuu ahaaye isu suuraysa likaiirin minhum suuratu shaykhihi waa soo hor istaagi w ilan sheekh baad bariisa waa hore dhintay sheekh cabdiqaadirow sheekh cabdiqaadir baa kuso hor istaagayba shaydaan wey wax kuso hor istaagay sheekh cabdiqaadir badad buu ku xabaalan yahay tayib waa hore lagu kala taga hawlihiisii waa shaydaan baa meesha kusoo fadhiisanhaya kaasaa ku regaysanhaya tatamaalu ay tatashakal waxaa isu soo suurayn likaiirin minhum in badanoo ayaga ka mida markay baryahayaan awliyada iyo mashaa'ikhda suuratu shaykhihi shaykhihi sawirkiisibaa hor iman alladii sheekhaasoo yadcuuhu uu baryahay uu tuugahayo fayadunuhu wuxuu u malin asaga inuu yahay sawirkan hortaagan iyo muqaalkan yimid ama shimbirka iska soo dhigay ama bahalka iska soo dhigay ama ruuxaba isu soo ekaysiiyey sheekuu baryahay buu moodahaya aw malakan ama malag buu u qaadan waxaan soo ristaa inuu malag yahay ayuu moodahaya calaa suurati sheekh isku soo shabahay soo maxamed muxuu ahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi malaa'igtu markay u imanaysa jibriil oo kale suuradaha qaarkood iskuma shabihi jirin saxaabi dixyat ibn khaliifat alkalbi al odhan jiray iyo sidoo kale waa waxa wey waa malag soo labistay soo taqamusay isku soo ekaysiiyey sheekh hebel ama waaba sheekhi laftirkiisii buu leeyahay war sheekhina ma malagna ma waa shaydaan ibliisa ah. adiga ku qaba weeye ilahay khayrkiina asaga aad barido wainamaa huwa shayaanu waa shayaan awaahu asaga dhumiyey shaydaankii asaga dhumiyey ee isaga fasahaadiyey ee diinta ka saaray ee weligiiba u baryi jiray wa min haulaai qolyaha nabiga ila inooga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in dajaal aakhiru zamaanka intuu yimaado odhan doono rabbigiin baanahay oo rumeeya addoon addoommaha ka doona haddaan labadii waalid ee ku dhashintaan soo bixiyo oy banaanka yimaadaan ay dhahaan rabbigaa weeyo hooyo rumee aabbow rumee may rumaynaysaa haa waa la kaxayn hooyadii aabbihu waa hore dhintay qabriga ku jireen buu geynhayaa hebelow hee soo bax fog duq waa kaaba taagan bannaanku heblaay hee soo bax labeek yaa rab way leedahay hooyo ordaysa hebelow hooyoy soo khayr martaa ilaahay ku abuuray anigayna abuuray way rume ilaahayga adiga ku abuuray annagaana abuuray weeye haddana waana soo nooleeyey dib buuna qabri noogu celinhayaa rume oo raac miskiinki muxuu sugaha waa daba kacaaya nabigu wuxuu ihi waalid ma aha qabriga waxa ka soo baxay suubanaha inuga sheekeeyey sirta nabigaa bixi salawatu rabbi waslamu calayh qabriga waxa ka soo baxay labadii waalid ee dhashay asaga ma ahee wa inamaa huwa shayطaanaani tasawaraa bisuurati waalidayn waa laba shayطaan oo isku shabahay labadiisii waalid yani waxaan shayaadiinta dadka iyagaa rogayba ninka hadduusan marka aqoon diinad lahayn caamay dhagawaaweynna yahay lagu akhriyo uun daba boodahaya wainamaa huwa shayaanu shayaan way akhwaahu asaga dhumiyo wa min haaulaai waxaa ka mida mushrikiinta man baa ka mida idaa bihi shiddatu dhibaato markay qabsato oy xaajadu ku adkaato laa yadcu ilaa shaykha sheekhiisa baryi baryi maayo ilaa shaykhahu sheekhiisu baryahaya axad kale maba baryaba war dhib hadduu ku yimaado ilaahay baa lala aadaa idaa sa'alta fas'al illah waida stacanta fastacin billah ama yujiib almuara idaa dacaah waidaa sa'alaka cibaadi cannii nii ariib ujiib dawdaaci idaa dacaani ma jirto qolya waxaaba jira dhib kastoo yimaadaba ilahay hayrku bay laadahayaan weliba ilahay hayrkao dham sheekhiisuu baryahaya ninba sheekhu uyey sheekhna cabdilqaadir bay odhan jireen qolyihii agga joogay mxuu ahay sharbanaa sharbanaaye sharaflow nabigoo shar dhammaanta xijaabay mucin muslimiina muxiidiini jilaano magantaa naga yeelay asaga unbaba la saaran yahayba nimba ninbuu saaran yahay nimba midbuu caabudaay wmin haulaai man idaa naزlat bihi shidat laa yadcu ilaa shaykha walaa yadkuru sheegiba mahayo ila smahu magaca sheekhiisa unbuu sheegahaya jilaani buu ku haynaya maanto dhan sheekh cabdilqaadir sheekh hebel nin walba ninkiisa nimaa sheekh uweys bay saaran yihiin kuwa mxuu ahaay sheekh xasan barisay saaran yihiin kin awsamatar bay saaran yihiin niman mxuu ahaay awbarkaday saaran yihiin ninba nin buu saaran yahay kuwa hadda dhintay waayo dhowd baba la cabda hadda an sanaba toban sano kuwaan xabaalaynbaba la caabudaabadda qad lahija carabku wuu ku hadaaqahayaa bihi bishaykihi kamaa yalhaju asabiyu bidikri ummihi sheekhii dhintay iyo wadaadkii uu caabudahayayba carabkiisa ha ku badanba ruuxa muslimka daakirka ah carabkiisa ilahay baa ku badan subxaana allah alxamdu lilah walaa ila qur-aanku akhrin ilaahay buu baryi wuu subxaanalaysan wuu tawxiidsan wuu sallii nabiga ku sallii carabkaada waxaa ku ban dikri ilaahay xus nabi qur la akhriyo wanaag ninkan carabkiisa sheekhii uu baryahaya baa carabkiisa ku badan waxaan xusuustaa oday markuu istaagaya jilaani ku kici jiray bismi llaah iso kuma kacadu ilaahay magacii baad ku kacaa haddaad kacayso xun baad sheegay dikri ilaahay ninkan jilaani buu ku kacaa jilaani baa ku fadhiistaa waagii dambe wuxuu gaadhay markuu soo galay intuu safar aada magaalada yimaado oo xaafadda uu soo galo jilaani waa kawaakab u dhihi jiray waan joogaa wey la socda hawsha ninka qaaraan ugu imaan haya ninka hawlo kale ninka waraysanay waan soo galay idan eh, firimbigu ku dhawaaqahay wuxuu sheegi ogeysiisku bixin kulli waa jilaani ayib aye wa garta waat sheekh ibraahima ku dikri ama sheekh cabdilqaadir ku dikriye uun la kala bixi qad lahija wuxuu ku hadaaqahayaa way bihi biismi shaykhihi buu ku hadlaya carab ku dhejinhaya kamaa yalhaju sabiyu ilmaha yarkaasuo ugu hadaaqo bidikri ummi hooyadii magaceeda hadduu dhibdhib gaar hooyey buu leeyahay hooye heblaay maanta wax kale sheegi may hooyan buu yaqaanaa aabbihii wuxuu ka aaminsan yahay inay masaajidka dubin karaan cirka hadduu soo qabdhaco inay celin karaan nin kastoo ayaga asaga taabta inay ka adag yihiin dhagaxuu ku kufidhooyo dhagaxan dil baabi'i hooyadii wuxuu ka aaminsan yahay inay tahay muxuu ahaayey muxuu caliqawi waxay dhihi jireen somalia caliqawi ayib aabihi wuxuu ka aaminsan yahay ruux kasta inuu ka adag yahay sida ilmihiibu markaa waxaa uga hadaaqahaya fayastansiru bihi waxaa gargaar weydiisan odaygii wey axaduhum midkood fayaquul yaa fulaan buu leeh markuu gargaar u baahdo markuu guul rabo markuu hiilo u baahan yahay markuu ciishaysan yahay ama hawl qabsato yaa fulaan waqad qaala intanuu sheekhu sheegay waxaa lagu laaban karaa kutubta loo yaqaano waxaan o dhan wax ka daran waxay ku qoran yihiin kutubay nimankan sheekhu ka hadlay ay leeyihiin waxaa ka mid a kitabka misbaxu dhilaal misbaaxu dhilaal almustakiifiina biاnnabiyi fi اlyaqdati wاlmanaam libni nucmaan almaliki baa iska leh wakadalika shawaahid اlxaq fi istiqaasati bisayd اlkhalqi linabhani asna waa ku qoranya waxaan wax ka daran baa ku qoran iyo kutub badan waxa uu sheekhu sheegayo iyo in ka badan bay ku qoreen kutubtooda ayib ya ways waa ku qoran yahay mxuu ahaa yaqut nafiis buu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay nasrmuminiinku ku qoran yahay jamiic waxay qoraan bay ku qorantay kuwan waa iska farce nimanka waaweyn daba taagan yihin waa halkan waxa laga keenay shayaadiinta dabaqaadkan mxuu ahay shacrani bay ku qoran tahay ayib waxan o dhan markaysa ku qoran yihin sheekh marka wuxuu yidhi eh, waqad qaala allahu tacaala lilmuwaxidiin muwaxidiinta ilahay wuxuu ku yidhi faidaa qadaytum manaasikakum camalkiinna markaad dhammaysaan xajkiinna salaadihiinna cibaadaadkiinna fadkuru llaha ilahay xusa ilaahay ha la xuso ka dikrikum aabba'akum dikran ka dikrikum aabba'akum saad u xusi jirteen aabbayaalkiin culum waxay leeyihin in badan oo ka mid a ah ayad samanusuulkeeda inkastoo sabu saxiixa suganu soo jirin haddana waxay leeyihiin qolya carabeeda mushrikiinta ahaa markay dhammeeyaan acmaalulxajka dhammeeyaan ama mawaasimta iskugu yimaadaan nin walba wuxuu ka sheekayn mafaakhirta aabbihii ma'aairtiisa aabbahay kanuu ahaa deeqsi buu ahaa halyeyi buu ahaa codkar buu ahaa qaraabo xidhiidhiyuu ahaa martisooruu ahaa nin gacan furan buu ahaa wixii aabbihiin buu ka sheekayn awyaalkii nin walba waa bannaanka wixiisa dhigahaya camalka markay saa u dhammeeyaan mafaakhir ulaabbaa'i waljdaad ilahay marka wuxuu leeyahy ti waxaad ku bedeshaan baktigii dikri ku bedela markaad camalka dhammaysaan alle xuski ku bedela ilaahay barya fadkuru llaha ka aw ashadda dikraa ama dikri ka badan kii aad awoyaalkiin ku sheegi jirteen iyo aabbayaalkiin ilaahay xusa yacni meesha shirkiga iyo barabadandada iyo beenta iyo faanka isqaadqaadkii intaad joojisaan ilaahay cuskadu alla barya subxaana wa tacaala wa min haaulaa'i qolyaha mushrikiinta waxaa ka a ah, man yaxlifu billaah ilaahaybuu ku dhaaran wayakdibu been buuna sheegi ilaahaybuu been ugu dhaaran dhibna kuma hayso danqanna ma hayo danna kama laha wayaxlifu bishaykhihi shaykhiisibuu ku dhaaran wa imaamihi iyo ninkuu imaamka ka aaminsanaa fayasduqu markaasu run sheegahaya walaa yakdib been sheegi maayo ninka noocaas waxaa rabtaa inaad tirahdo waa muslim waxaa dun inaad waa waa khayr xooguu khalayar baa galay yaan la tagfiirinin waa mushrik la odhanin gabdhaha loo gowriyo gawriciisa ha la cuno ha la dhaxalo ha ku dhaxalo nabadu weeyo xogo khalad yar baa jira mistag yar baa jira wax yar bogol la sixi kara maxaa la saxaaya mushrik weeye min ra'si ila caqibihi kan hadduusan mushrikna mushrik kalamama jiraba haadaa yaxlif biاllaahi wayakdib wayaxlif bishayki wayasduq walaa yakdib maxaa yeele sheekhaanaa agtiisa ku way qalbigiisa sheekha ku weyn alinaau bima fiihi yandax qalbigaada wa ku jira carabka maaa uurkaada ku jira carabkaa kaa xada runtood wey lanna waa caqiidatu salaf saalix wey inaad tiraahda talaasum ka dhaxeeya acmaasha daahirka ah iyo camal qalbi waa isku xidhan qalbigaada waxa ku jira bannaanku imanaya waa caqiidatu salaf saalix caamadu marka caqiidatu salafka u horraysa irjaaga iyo baktigan gadaal bay ka yimaadeen wala tacrifanahum fii laxni اlqowl ilaa laxni اlqowl baa lagu garan bisimaahum ninka munaafiqa wuxuu isqariya falataat اlalsun hadarkiisa dhacdhaciiso dhan baa lagu garanaya ninka muminka muwaxidka ahlu khayrka qarsoomi mahayo geesi dherab laguma qariyo soomaalia tiraahdaa bannaanku yaalla wixiisu idan markaad mushrik tahayna shirkigaada bannaanka waa kaasoo bixi wixii qalbigaada ku diday uurkaada bannaanku iman ninkan marka qalbigiisu in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ku weynayn oo wadaadka uu baryahayo qalbigiisu uu ku weynyaho uu qabsado uu dega qalbigiisu waxaa ku tusaaya ilaahay buu been ogu dhaaran mase awoodo inuu sheekhiisa been ogu dhaarto hawsha hawl bannaanka taalla wey ayib almaha caruurka caruurta markay ciyaarhayaana wax kala xadaan wallaahi bilahi u iskaga dhaara lakin adi laado aaba wataad aabbaha iyo hooyadaa weydaa ku dhaaro kor buu boodahaya wataad aabbaha iyo hooyada iyo walaalaha iyo walaalka wax oo dhanba shuf ay baxaan maya bule wixii waa ka iga qaata wixii waa ka iga qaata laana waxaa laga dhaadhiciyey wax khaldan baa lagu akhriyey ilaahay baan marka horeba asagoo yar aan lagu aminin aan la barin lagu lama lama fahansin ilaahay iyo rasuulkiisu waxyiinba lama barin laakiin biil iyo daawo la siiyo lala daba ordo mxuu ahay boorso iyo jallaato iyo iskarim waa la awoodaa laakiin lama awoodo ilmaha qalbigiisa in durbe iimaan lagu shubo oo uu ku barbaro isagoo muwaxida uu barbaaro makaasi uu caqligaysto dhib jira wey sheekhu marka wuxu wa min haaulaai waxaa ka mida ah man yaxlifu billaahi wayakdibu wayaxlifu bishaykhihi wa imaamihi fayasduqu walaa yakdib fayakuunu wuxuu noqon shaykhuhu shaykhiisu cindahu cinda alxaalifi alkaadib almushrik wa fii sadri iyo xabadkiisa acdama min allahi subxaana wa tacaala sheekhiisa ayaa agtiisa iyo qalbigiisaba ku weyn oo ku dahaadhan oo ku sharxan meesha ilaahay subxaana wa tacala qalbiisa waxba uusan ku lahayn sheekhu marka wuxu uhi faidaa kaana ducaau lmowta waa dhooban yihiin kuwaas tif weeye ayib meel kastay joogaan isliina hadda waxaa lagu hogaanshaa waxa nimanka aaminsan waxay dhooban yihiin tualifka iyo taadka nimanka dhooban weeye shirki iyo kufr iyo baail marka la sheego dadka xambaarsanna waa in la sheego qolyaha waxay ku leeyiin wadaado waxaad yeeli wax diinta sharax oo waxaad sheeg laakiin dadka ha magacaabin cidna sheegin diintaa shar hore u soco socon mayso middaa ayada ah. kufriga iyo baailka iyo bidcada iyo shirkiga marka la sheego dadka xambaarsan ee wada ee difaaca ee suuq geeya ee sablagareeya waa in ummadda loo sheego haddii kale maxaan ka digtoonaanaa maanta hawadaa kore waabo oon geed kore waabo oo ninka waxaan wada aanan tilmaamin oon farta lagu mudin ummaddu maxay iska jiri maxayse ka carartaa baailka baailkaa laga digi ninka xambaarsanna waa laga digi inaa buraa'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah nabiyullahi ibraahim idinka qolihii aabbihii iyo adeerayaashii iyo qoyskiibuu tilmaamaya ayaguu ka bilaabay kufrigii haba dambeeyaba wixii kale inaa buraa'aau minkum idinkaan beri idinka nahay waxaan wada wa mimaa tacbudun iyo asnaamtaba asnaamti iyo awhaanti aad caabudayseen iyo idinkuba fainahum caduwu lii ilaa rab alcaalamiin inakum wamaa tacbuduun ayagaa laga bilaabay inakum wamaa tacbuduun saasay diinta u socotaa ilaahay baa qul yaa ayuha alkaafiruun ayagaa lala hadlahayaa kufriga ay galanha inoo dambeeya laakiin ayaga shirkiga iyo baadilka iyo baktiga dadka waa in la magacaabo ummaddu siday uga degtonaato ninku haddii baailka loo sarxoo la fahansiiyo aqoon u yeesho asagaaba kala fahmi doona laakiin intaan ninka wax ku fahmi waa in yar weeye caamada iyo dhegweynta iyo haweenku iyo makastu iyo caruurtu iyo ninaan wax badan fahansanayn wuxuu u baahan yahay in la beentu ma bannaano wayna xun tahay beenalayaashana kana kamida la loo taabto alleelahay war baa ninkaa hawshaas muhiim wey beenna waaba yartahay shirki iyo kufri baynu ka hadlaynaa masaa'il kufri walimaan baynu taagannahay meel lagu kala bixi oo moore lagaga bixi iyo mid lagu soo gala ka hadlaynaa masaajidda marka isla ku yaalla hawsha hogaamiya kow waxaa ka waaweyn soomaalida taadkiiyo tualifka waana badan yihiin ilaa bay daadsan meel kastay daadsan yihiin ya alxaq baaba u midka meesha ka laaqeeso ma arag ya kaasaabaa ka daran alxaq balaasa ashirki balaaza wey xaq balaaza me waa shirku balaaza weeye shirki iyo bakti iyo been iyo xadgudub iyo cay iyo aflagaada lagu hayaa diin laguma haya meesha iyada ah ayib marka dadkaasi ha layska ilaaliyo waxaanuu sheekhu sheegay dadka aaminsan wey haddana gaaladii bay isfahmeenoo waxaa la yidhi nimankan wadaadihii muwaxidiinta ah ee tawxiid saxiixa ah iyo muxuu aha kitaab qur-aana iyo aaka ku qoofalan nimanka isla wada nimanka waxaa lagu baabi'in karaa in la bambuuniyo shiicadii in la bambuuniyo suufiyadii sideed dal oo suufiyada ka timid baa warig nairobi lagu shiriyey sideed dal oo afrika ah suufiyadoodii baa intii lasoo horiyey mudubintooda mas-uulintooda kenya laskugu keeno lagu shiriyey qaabkii looga hortegi lahaa kitaabkani wixii la halmaala ayib inta wadata maraykan iyo suufiyo hadda inta shiray qaateen waa ogtihi safiirkii maraykan u joogay qaahira wuxuu ka qayb galaa mawliidka iyo sheekh nafiise mxuu ahaay siyaaradeedii iyo abulxasan ashaadil hawlihiisii kharash bay ku bixiyaan wasaarat alawqaaf wathaqaafa labadaa wasaar waxay ku bixiyeen dhaqaale ka badan laba milyan oo dollar sanadka u dambeeyey halkii qabriba laba milyan oo dollar baa lagu bixiyey hawsha ayadaa ayib warka waa iska cadiha xafiise u sameeye taa waa roon tahayba hadda kan michael shaydaanka hadda meesha jooga safiirka maraykanka ee dadka roga ee soomaaliya iyo africa o dhan ba ninka lagu dumiya mid meesha jooga soodsi masaajidkiisa shirarka uu qabtay hawlihiisa uu ka qayb galaa nimanka soodsi xukuma ee suufiyada haysta shirarka waa qayb galaan waan iskala shaqeeyeen qaabka loo baabin laha wahaabiyada loo baabin laha waxaaba ka dara halka ka wuxuu tegay maraykan masaajidka wahaabiyadu uu ka qayb galay shir ku qabtayba sidii loola dagaalama argixisada waad la socotaan soomaa hawshu say u socoto maykalka halkaas joogaada kan ay ku rafaatanta kenya maykibaakaba ka qaylahayay iyo muxuha iyagaa ku rafaatanba kii intii la dhoofiye maana soo tuutegey masjid abubakar sidiiq maana soo tuutegey shir ku qabtay waa soo geli waabka isagoo hadlahayo oo khudbaynhayo oo qaabkii loo baabi'in lahaa argixisada soomaaliya waa in laska kaashado masaaidka iyo guddigiisa iyo maamulkiisa iyo iska kaashano warkaa meel adag marahaya lagaba soo tawsuufiyaba nimanka ayugu hore boorso ku riteen wahaabiyadii baa in la qaybiyo qonyar socod muctadiliin ahlwasa wasa qolya wa anagu wasaiin baan idinku maa mutaarifiin baa idinku idinkuna wasaiyiin baasha wasadka la yidhaahdo xuduud ma xaqaa wasad ah shayga xaqa ah hadduu adag yahay iyo hadduu qallafsan yahay iyo hadduu qabow yahay asagaa wasad ah haddaad maqasho dhexdhexaad baana dhexdhexaad ma jiro khawaarijtu muxuu ahaayey waxay yidhaahdeen annagu abubakar iyo cumar un baan ogol lahay inay imaame yihiin laakiin cali iyo cumaan ma ogolin raafida waxay annagu cali besaan ogol lahay laakiin inta kale ma ogolin nawaaxidaan cumaan inta kalena ogol lahay qolya muctasilaxana wasad baaban nahayba wasad annagaa wasad ah calmaaniyu xaj mutaarifa iyo mid muctadila annagu waxaan ahay muctadilaan nahay suufiyadu qayb annagu waxaan mutaarifiin qayb baa qayb dhexdhexaad qolya waxay annagu qolyaha dagaalamina ma nihin qolyaha shirkiga ku dhicina ma nihin dhexdhexaad baan nahay qunyar socod muslim falaxibal ah oo dhan kastaba u shaqayn karaa oo reemagaal ah oo bayzaani ah la rabaa maraykan baa warkaa sheegay wuxuu anaga waxaan u baahannahay muslimka mxuu ahaayey anqara turkiya iyo muslimka sou african rabaa buuri muslimka capetown iyo darban jooga ee mxuu ahay baaba ee kalarka iskugu jira zuuliga iskugu jira qolyahaasaan rabaa sakaraadka ee koofiyadda ka soo gashada maalmaha jumcada tukada iyo ciidaha salaadaa shuqul ku lahayn khamrada iska caba aan aqoonin maxaa ka xaaraan maxaa kuu xalaala wax kasta kaar kastaba la gelin karo iyo muslimka turkiya jira calmaaniyiinta baan rabnaabu tusaale bixiyaale dad waa ragga culummada ama eh, munfakiriinta ah ee doonaysaan noo sheega wuxuu hi maxamuud taaha oo kalean doonaynaa maraykanka dagaaba caddaysanayaba gaaladu warkood ilaaba caddaysanba waxay qarinhayan maba jiraba maxamuud taaha maxaad ahayd waa nin siddeetan iyo kowgii lagu dilay suudaan xaajinuur iyo niman culumaa dilay murtad buu ahaa zindiiq oo nabi maxamed ku jaajeesi jiray oo zakada diiday oo salaada inkiray oo waajibaad badan inkiray oo yidhi diinta la sheegay islaamku waa inaad qalbiga ilahay ka xusato laakiin salaad iyo zaki iyo nabigan aad waa keligii baa nabi iyo waxaa ma jiraan markii la kari waayey bay culamadu qabteen bay toogteen wa aakhiru murtadin qutla riddatan caalamulislaami ninkii ugu dambeeyey murtad ahaa ee dowladaha caalamka jooga ay murtadnimo u dilaan ninka ugu dambeeye weeye inta ka sokaysa maxaa acaali waa xad ridda socon maayo ninku wuxuu doon aaminayaa xoriyat اlictiqaad xoriyat اlfikr oo kaasa kaarkii baa la mariyey hawshii markay socotay waxay hadda maraysaa ninka labadaa qodob aaminsan jihaad iyo sharciga la dabaqo waa khaariji waa irhaabi waa argixiso waa firqa daalla waa takfiiri labada hadda qodob bay marhayaan haddaad marba aaminsan tahay in la dagaalamo oo diinkan loo dagaalamo oo loo dhinto ood naftaada qiimahda badaneed adduunka ogu jecesha ad u hormariso lilaahi wa fii sabiilihi aad u hormariso haddaad aaminsan tahay khaariji baa tahay argixisaa tahay waxaa tahay muxuu ahaaye nabaddiin waxaa tahay mutaarif usuuli mayal adag baa tahay aaniyan sharciga islaamka hala dabaqo ha lagu dhaqmo diin baa kitaab baa alla soo dejiyey nagu filan alaa lahu اlkhalqu wاlmru baan naqaanay alaa lahu اlxukmu wahuwa asrac alxaasimiina waa taalla khalqiga iyo abuurka iyo askale uunkan iyo adduunkan yaa abuuray ilahi subxaana wa tacala khaaliq labaad miyaa jira maya sidoo kale xukumka iyo maamulka allah iska leh xaakim labaad iyo maamulo labaad lama ogolo alaa lahu اlxukmu wa huwa asracu اlxaasibiin faاlxukmu lilahi اlcaliy اlkabiir in اlxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iyah faxkum baynahum bima anzla allah litaxkuma bayna الnaas bima araka allah ina anzlna calayka اlkitaaba lلnaasi bاlxaq qur-aankao dhan dad baa loo soo dejiyey xukumku waa xaq khaasoo ilahi subxana wa taala u leeyahay xukumku waa xaq khaasoo ilahi u leeyahy subxaana wa tacaala idan abuurkuna waa xaq khaas ah cibaadaduna waa xaq khaas ah alcibaada lilah alxukmu lilah alkhalqu walijaadu lilah saddexdaa xaq haddaad alla u dayn weydo fa anta mushrik kaafir dhaga waaweyn hadday danto koofiyaddu dhagaha kuu qabatee koofiyadda aad dhagaha kuu hayso oo intaa lagaa waaya mushrik baa hawshaada la iskaga ilaaliyo xukumka iyo maamulka nabigu sal slam wuxuu diiday xukum in laga agbax xataa magac magacaa cabdiramaan waxaa la yidhaha alxakam ibnu saciid ibn alcaas alxakam ah maya mamnuuc magacaadu waa cabdiraxmaan ina allaha huwa alxakamu wa ilahi lxukm xakam ilaahay baa ah, gar allaa gooya kalaas bixiyo waa alle yaqusu lxaqahu khayru lfaasiliin ilaahay baa wax kala saara aq magaca ma qaadan kartid wadaad kala le magacaa adugu kunyadaadu maxaa abulxakam abulxakam lama ogolo fa anta abu shurayx nabigu ma ogola magaca hataa caliy waa magac ilaahay laakiin waa lala baxay araa nabigu farahu ka qaaday laakiin alxakam aw alxukm mamnuuc weeye magaca asaga ah maxaa waa magac alxakam wa aladii yafsil bayna bayna annaasi bilcadli walaa yakhta xakam sidiisuba waa shayga waa axadka wax xukuma ee dadka kala saara xaggana aan eexayo joor aqoonin wey wasiirka cadaaladda ma ogolin qadaan ogol lahay cadaaladda ila allah iskale subxana wa tacaala kuwaan laguma magacaabi karo cadaalad kuwaan waa wasiiru ljawr washirki walkufri wey wasiirada jawrka iyo eexada iyo xadgudubka iyo gaalnimada way kuwaay haddii laakiin wadaad fiican oo caadila oo kitaabka islaamka xukumaama la helo wasiirulcadli waa ogolaya waa dhihi karaa laakiin kuwaani waa wasiiru lkufri washirki waljawri walxayf wاظulmi wاطaaquut weeye kuwaan iska ilaali in magacaa la siinaya lagu gaalooba laga yaaba lannu magacaas waa ammaan iyo dhaldhaalicid iyo buunbuunin wey culamaa lmuslimiin almaalikiya almaghaariba niman shucaroo gabyaa ahaa oo dowladdii reer bani cubayd ammaanay iyo baatini bay takfiiriyeen kiyaabka mxuu ah riyaad nufuus fii طabaqaat aima almaalikiya wa ahli qirawaan ha la akhriyo way ku qoran tahay niman gebi jiray ama heesi jiray oo dowladdii reer bani cubaydiyiin ama cubaydiinta albainiya azanaadiqa ammaanay hees ku ammaanay baa la takfiiriyey marka in ninka shirkiga kufriga ku jira ad ammaanto oo kufrigiisiba ad cadli ku tilmaanto waa taxriif lkelima can mawaadici waana tasyiin iyo tarkiib mxuu ahay annaas fi shirki wاlkufri wey waana hanaau shirki wاlkufr awshaada laskaga ilaaliyo idan saddexdaa xaq banaankaa la yska dhigo sheekh wuxuu ihi eh, faida kaana ducaau lmowta hadki yaanan ka bixine yaan waxaan u jeedaa baailka ummadda looga digo dadka xambaarsan ha loo sheego gabagabadu waa intaas baailka iyo shirkiga iyo kufriga dadka aaminsan ee wata ummadda ha looga digo baailkan ummadda loo qeexo kadibna dadka watana ha loo sheego xaqa iyo wanaagga ummadda loo sharxo dadka aaminsan ee wadana ha loo tilmaamo say ugu hagaagaan ayb faida kaana ducaau lmowta kuwa dhintay baryadooda hadday tahay mil ambiya mil اlanbiyaai wالصaalixiin yatadamanu hada اlاstihzaءa biاllahi وaayaatihi warasuulihi faayu اlfariqayni axaqu biاlاstihzaءi biاllahi وaayaatihi warasuulih shekh wuxuu yihi war aynu kala baxnay faida kaana ducaau lmowta kuwa dhintay baryadooda hadday noqotay mil ambiya sida ambiyadoo kale ambiyadu waa dhinteen waa xijaabteen boqol labaatan iyo afar kun oo nabi baa ilahay soo saaray baa la yidhahdaa inkastoo dacfi xadiidka lagu sheego haddana boqol kun oo nabi min abina aadam ilaa muxamed calayhi salaatu wasalaam calayhim salaatu wasalaam boqol labaatan iyo afar kun nabi iyo saalixiintii ambiyada rumaysada raacday yatadamanu hadduu xambaarsan yahay adal istihzaa'a ku jejeeskan bilahi lagu jejeesaayo iyo wa aayaati wa rasuuli ilaahay keligii in la bariyo waa ammaan iyo wanaag iyo tawxiid in ambiyo iyo awliyo iyo sulxa la bariyana waa xadgudub ilahay loo geystay waa jaa'ifo iyo mxua dhayalsi iyo bahdi ilahay la bahdilay lannu xaqi ilahay lahaa axad kale haddii la siiyo so xadgudub ma ah waa xadgudub wuxuu marka xambaarsan yahay ilaahay khayrkii oo la baryo min alambiyaai wاsaalixiina wاlwliya yatadamanu اlistihzaa jeesjees xaqirid istikfaaf fududaysi billaahi wa aayaati wa rasuulih faayu lfariiqayn labada kooxood fariiqu lmuwaxidiin wa fariiqu lmushrikiin axaqu kiibaba markaas ku mudnaan leh oo mudan weeye bilistihzaai billaahi wa aayaati wa rasuulih ninka ilaahay keligii baryahaya awliyada iyo culimmada xaqooda og iyo ixtiraamkoodii wanaaggooda aan diidanayn iyo ninka ilaahay hayrkii barya awliya ambiye baryahaya ilaahay keligii bar lagu kari waaye labadaa ruux keebaa ilaahay ku xadgudbay keebaa alla meel kaga dhacay kee alla fududaystay sheekhu ti su-aashaasa idintaa loo idin weydiinhaya raxmat ullahi tacala aleyh man kana ya'muru biducaaءi اlmowta wاlاstigaaثaةi bihim maca ma yataratabu calى dalika min اlاstihzaaءi biاllahi وaayaatihi warasuulihi أw man kana ya'muru biducaaءi اllahi waxdah la shariika lah kama amarat rusuluhu wayuujibu طaacaة الrasuuli wamutaabacatah fi kuli ma jaءa bih sheekhu wuxuu le aan sharaxne man kaana yamuru biducaaءi اlmowta dadka dhintay in la barya dad ruuxaad ummadda farahay awliyada iyo ambiyada iyo subax in la baryo dhintay ee mootan buu ummadii farahaya iyo wlstiaaati bihim ayaga in la gargaarsado oo kaalmo la weydiisto maca maa yataratab iyadoo lala qabo waxa ka dhalanhaya calaa dalika awliya in la baryo oo gargaar la weydiisto oo ambiya la baryo dhintay iyo kuwa noolba la baryo ninka ummadda farahya weliba iyadoo uu ka dhalanhaya min alistihzaai billah ilahay lagu jeejeesaa ka dhalan ayib ma ilaahay baad meel ka weyday ma adoonkiisa maqlaynin ma allaan kuu gargaari karin ma allaan cibaadada mudnayn maxaad oga leexatay maxaad oga tagtay ma adoonkiisi baadaan ahayn oo axad kalaa ku abuuray waa ku sidee meel istizaa'i billaahi ilaahay in lagu jeejeeso wa aayaati aayaadkiisi la quursado iyo wa rasuulihi kaasi waa nin gooni u baxay waa koox ilahay khayrkii in la baryo ummadda farahaya wax kastoo ka dhashaba iyo aw man kaana ya'muru biducaa'i illaah faأyu الفariiqayni أxaqu bاlأmni labadii fariiq buu sheekhu sharxaya aw mase man baa ku mudnaa liammaan oo inuu naar ka badbaado oo uu janno galo oo ilaahay u badbaadiyo o ilahay u gargaaro mudan labada kooxood man kaana ya'mur biducaaءi illahi waxda ilahay keligii in la baryo la caabudo adducaa huna waa alcibaada waxdahu ilahay keligii xaaluu ya laa shariika lahu la wadaaga cibaadada iyo baryada iyo togmada uusan jirin kamaa amarat rusuluhu siday fartay rususha ilaahay ay fareen walaqad bacana fii kulli ummati rasuula an icbudu اllaha wjtanib اaaquut ummad kasta nabi maxamed oo kaa horaysay rasuul baan usoo diray muxuu faray rasuulkaas an icbud اllah ilaahay keligii caabuda wjtanib اaaquut aaquutkana ka fogaada ma arslnaa min qablika ila rijaala nuuxi ilayhim fasaluu ahl اikri in kuntum laa taclamuun وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فادعوا الله مخلصين له الدين إذن عباده يكل إله إلا عابدا من أبينا آدم إلى نبي محمد الله صدر طريقة بنانك يالا الأنبياء دينهم واحد هل دين بوضطان حديثك بورا في صحيح أقرنا إنسان أنبياء هل دين وامح إلهي كل إلا عابده laguna kufriyo wax kastoo ilaahay aan ka ahay nabi maxamed baan cibaada mudanin aabbaheen aadan baan mudanin nuux baan mudanin abootiyo awow baan mudanin ahlu qaabuur baan mudanin cibaado allah iska leh dadka intooda kale xuquuqdu alla siiye ilaahay si kuwii baad siin waalidku xaq buu ley ilaahay baa siiye waad rasuulku xaq buu ley ilaahay baa kuu sheegay waad rumaynaysa waad la imanaysa culummadu xaq bay leeyihiin iyo ixtiraam ilaahay baa taaku amray waad la qaraabadu xaq bay leeyihiin saaxiibadu xaq bay leeyihin ninka waayeelka muslimka xaq buu leeyahay ninka dhallinyarada xaq buu leeyahay kakuleega xaq buu leeyahay nin walbo aadamo oo muslima ama noolaho xataa xayawaanaadka bahaa'imta eygana allah ka dhigay xuquuq bay leeyihiin ilaahay baana sida ku yidhi laakiin cibaado iyo baryo iyo tuugmo iyo maangal allah iskale subxana wa tacaala waxaa did laakiin laisku qaso oo la wareegaysto hadhowna la yidhahdo awliya la diidanya awli lama diidana sharkigaan diidana salli baa salli lama diidana baktiga iyo beentaad waddaan diidana yani waa waxaa lagu odhanhaya mxuu dad dhiig baa la banaysay dhiig lama banaysan haya gaalada in la layaa diidanta adugu iyo murtadiinta xakaw way go'i waxaynu ku goyi calaa ariiqati rasuul ayib laakiin waxaa weeyaan wix in la kala saaro oo shay kasta meeshuu mudnaa la dhigo baa berihan laysku labaa oo laysku khaldaa shay kasta marka xadkiisa ha dhaafin haddaad jahaadina jihaadka xadkiisa ka bixidhi haddaad shirki la dagaalamina shirkiga xadkiisa ka bixidhi haddaad ummadda khayr farina khayrku xadkiisa laga saarin shay kasta meeshiis hadii la wax kasta facti kula dii xaqin xaqa in allaha acطaa kula dii xaqin xaqa falaa wasita liwaaris ilaahay axad kasta xaqu lahaa buu siiyey inzulu naasa manaazil xadiidu caaisha nabigu wuxuu kasta booskiisa dhiga nebi maxamed booskiisa waa maxay waa inuu rasuul ilaahay yahay nabi mukarama yahay la soo diray diin iyo xaq lala soo diray inaan rumaynaa waajib ah ninkaan rumaynin waa gaal naar buuna ku waarahaya waladii nafsu muxamadin biyadihi laa yasmac bi axadu min hadi اlummati yahuudiy walaa nasraaniy uma lam yumin biladii ursultu bi ila kana min asxaabi الnar ilaahay baan ku dhaartay ay naftaydu gacantiisa ku jirtee axad i maqla inaan rasuuloo laysoo diray ma jiro hadduu i rumayn waayo ama yahuud ha noqdo ama kristan ha noqdo ama addoon kale ha noqdo i rumayn waaya diinta aan la iminna qaadan waayo ilaa kaana asxaabi naar waa ahlu naar naarba ku waaraya gaal wey nabigu xaqaasuu leeyahay dariiqa alla lagu caabudi laha baad ka baran sharcigii baad ka baran waad ixtiraami salligiisi baad badin waad raaci waad jeclaan laakiin cibaado ilahay baa iskale nabigaaba kuu sheegay ilahay keligaa caabud nabigaaba loo soo diray ilahay keligiiba caabud in lagu baro maxay yidhahdeen quraysh ajcal aalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayn cujaab quraysh waxay dheheen nabi waad fiican tahay laakiin dhibkaada waxaa weeye ilaahay keligii ha la caabado socon maysaa leeyihi saddex boqol iyo lixdan baaba na anfici weyday ilaahay keligii ha la caabado taasi waan kaa diidnay tu kala keen waa qodobka lagu kala tegay wey hadda wahaabiyo iyo inta ka soo horjeeda wax isku haya ilahay keligii ha la caabado wax kale maaha wax kal waa wiila taqaana waa inadeerka waa aabbaha waa walaalka raggu waa wada soomaali baa la yahay wax nin dhiig nin kale dhiig ka qabana ma jir eeqana ma jirtee ilaahay keligii ha la caabado lagu kala baxay maya wliyadii xaqeed awliyadu culmo weeye ahlu khayr allah naxariisto laakiin baryo maya tuugmo magangal ku dulwareegaysti ku dawaaf hawsha ilaahay baa iskale subxaanahu wa taala iyo sharcigiisa yaa sheekh maanan ku maqlayn sheekh maxamuud ha mawadaadaha dhintay waada dhinta waxaan hadday ayagu raalli ka ahayn dawaaqiid wey taas waan soo sharxnay ayagaa dawaaqida daaquud ee waxaanu ka hadlaynaa culummadii xijaabtay ee dhintay waxaan aan raalliga ka ahay sheekh cabdilqaadir maxawshan shuqul kuma lah nin wanaagsan oo saalixo ahlukhayru ah oo la yaqaano imaamo xambali ah waxaan la wada shuqul kuma lah beri ka yahay laakiin nimanka iyagu hawshan horkici jiray ee dadka in la caabuda iyagu fari jiray sida kale waa iyagu dawaaqiid wey dawaaqiid sheekh nuur xuseen oo kale iyo kuwan jilib jilib laga saaray waa dawaaqiid ayaga oga horrayn kuwa muxuuha caabudi jiray الناar يucرaضuuna عalayha غuduوا وcaشhiيa ويومa تquم الساعة أdkhilوا آla فرcوna أشد العذاab وإid yتxاaجuuna في الناr فyقول الضعفاء للذiina اsتكبروا إنا كنا لكم تبعا فhل أنتم مغنوna عنا نصيبا من الناr قال الذiina اsتكبروا إنا كل فيها إن الlaha قad xakma bين العباad taabicii naar bay ku waarahayaan mataalla waa la harowsaday iyo waa lii harkahoogtay iyo nin baa iduubsay duub weyn buu iisoo xidhay iyo indhuhu isdaba dhigay xaggeed dhowraysa wey ma shirki iyo gaalnimo baad garan weyday maxaa muslim ku tahay inaa kullun fiihaba in allaha qad xakama bayna alcibaad ilaahay baa addoommada kala xukumay altaabic walmatbuc ilahay baa kala xukumay wama allahu yuriidu dulman lilcibaad wmaa rabuka bidallaamin lilcabiid in allaha laa yadlimu midqaala dara wain taku xasanat yudaacifha ilaahay dulmi agtiisa ma yaallo faman yacmal midqaala daratin khayran yara idan maxay dhaheen qolyihii mustakbiriinti ina allaha qad xakama bayna alcibaad idan mar rabbi hadduu kala xukumay antum ahlu nnaar antum idinkuna ahlu naar ma jiraan nin wal meesha ku waarhaya wa qaala aladiina fi الnaari likhazanati jahannama dcuu yukhafif cana yowma min acadaab udcuu rabbakum yukhafif cana yowma min acadaab qaluu awalam taku taأtiikum rusulukum biاlbayinaati qaluu bala qaluu fadcuu wma ducaaءu اlkaafir ila fi dalaal socon maysa hadde wardiin maydin soo gaadhahaa xaq ma laydin sheegaa maxaa jira qolyaadna duubsaday laga dhegaysan maayo fadcu cabaada oo nacnacaleeya oo weligiin ilmada shuba wamaa ducaau lkaafiriina huna ilaa fii dalaal iyo weligeedba hawshaa bannaankay taalla qur-aanku waa qaada dhigan meelo kastaa lagu caddeeyey marka dambe waxay tegi doon rabbanaa aatihim dicfayna min alcadaabi walcanhum lacnan kabiira difayn baa marba hadaad gashay naarad ku waarayso ama kan dicfayn ha siiyo ama halah lagu sii daa howl ku taalla ma mustakbir iyo mustadcif fii masaa'il ashirki wاlkufr اlakbar isku meel bay tegahayaan lannu kufrigu shirkigu waa shay fidradu ay diidi oo ruux kastoo caqliga uu garanayo adugu marka nacasnima dabaalnimada haddii lagu duubsaday ku taalla ayb sheekhu marka wuxuu yidhi kamaa amara rasuluhu wayuujibu waajibinaya aacata rasuul rasuulka in la adeecaan waajibanayna rasuulka la adeeco bidix iyo loo bixin waxaadda shirku lxaakimiya shirku tashriici wataxliil wataxriim loo daba taagan yahay waa intaa keliya nabi maxamed keligii la adeeco daaco iyo hoggaansan iyo diinkiisa in la qaato oo hadalkiisa la yeelo waxay waajib kugu tahay jumlatan wa tafsiilan mutlaqan nabi maxamed baa ka jira aadama ah oo wuxuu la yimaado jumlatan wa tafsiil la qaato ay waajib tahay subanaha ka jira salawatu rabbi wasalaamu caleyh ummadda inteeda kale khayrkaa waad ka qaadan xumaantana ku diidi waalidkaa oo u xaq badan bacda rasuul oo ugu xaq weyn wixii khayrun baa laga dhegaysanaya soo maa hadduu xumaan ku fara ma laga dhegaysan abadan laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq inama طaacatu bilmacruuf haddaad wadaad caalima intuu kuu fatwoodo fatwo aad ogtahay inay khaldan tahay ood og tahay inay kitaabka rabbiga ay khilaafsan tahay oy diinta khilaafsan tahay adoo og aad raacdo oo tira sheekh cabdilqaadir ama sheekh cabdulaahi sheekh baan ku raaci ayaga aakhara qaadi aduu ma ogtahay laakiin inay fadadu khaldan tahay oo su khaldan lagu dhiibay jawaab khaldan saxoon ay sidaa taha gaal baa fa anta kaafirun murtad biijmaci salaf saalix ijmaaca waxaa soo guuriyay sheekhu islam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi fi majmuuc alfataawa almujalad alkhamis waalaaauun saxda laba boqol toban iyo sideed wa qablahu ibnu xasan baa soo wa qablahu waxaa soo guuriya aimo fara badanoo soo guuri hadaad shay diin ahaan u qaadato iyo fatwa ahaan aad og tahay inay khaldan tahay adoo garan hayana aad ku raacda wadaadkaas kaafir baa tahay ittakhaduu axbaaram wax kaleba joojiba waa culummadeenni soo iska badaa wadaadda kale culummadeenni ninkaad ogu jeceshahay maanta hadduu intuu kuu fatwoodo fatwa aad og tahay inay khaldantahay aad ku raacdo ood kitaabka iyo sunnada iyadoo khilaafsan aad ka leexato saasaad ka gaal ku tahayba intaasaa gaalnimo kuugu filan intaan wax kaleba la gaadhin ka waran marka nimanka dasaatiir iyo muxuu ahay xeerar iyo baynal kood iyo qodobo intay jabuuti kusoo ku soo dejiyeen haddana raba inay mar labaad naga gadaan cabdullahi yusuf baan ka diinay oo gaashaanka u daruray maxamed geedihi nur cadday ka socon weyday iyo cabdullahi yuusuf shariif iyo janaqo baa la soo dhoobay iyo muxuu ahay cabdiqaadir cali hebelkac baa la soo dhoobay jabuuti baa lagu soo diyaariyey iyagoo cucub ah oo lasohabiy baa xamar la keenay ka socon weyday kuwaaba intay ka ruculeeyeen muxuu ahay caalamka bay malazana ola galeen oo dastuuriy gaalnimo qolyo ogaadeen dastuur iyo kufri iyo shirki bayba hadda la ordahayaan qayb ayaga ka mida maxaakimta etoobiya ale ka noqo qudaad oo baynal koorhkii malazanaawi iyo kutaabka qur-aanka iswaafajiya le ayb iswaafajiya qayb waxaa la yidhi sirdoon noqda oo noo jaajuusa wadaadaha soomaalida noo jaajuusa qayb ka waxaa la yidhi ciidan noqdoo dagaalama oo dagaalka gala weliba qaybtan nogob baan ku rafaadno fiiqii dhulkan baa la bixin waayey nimankii reer baa warkooda la bixin waayey nimankaas soo jilciya qaybna halkaasii zoonguday baa loo diray qayb waxaa la idinku saraakiil baatan cornayl genaraal xidigle labaxigaa lagu qaatay waa la qaybiyey in ayagu cucub waxaa laydinku wax ma qaban kartaane masaajidda noo basaasa ragga meelaha ka tukaday iyo hawlaha noo soo ogaada tage kuway soo diraan hadda meeshan joogo dhe idinkuna noo soomaalida nairobi joogto noo soo sira marna yurub baa qaybna yurub baa loo diray qaybna waxaa loo soo diray muxuu ahaaye nairobi iyo est maxaa eh, le east africa warka keena waa niman isqaybinhaya wey mala zanaawi warkiisi baa raa in lagaa gado umaxaan somaaliya kula dagaalamayn soo shirki iyo kufri ma ahayn shirki iyo kufriga hadduu wadaad duub weyn soo qaada iyo hadduu mid hiiro weyn soo qaado isku mid un maaha mid bidaartu halkaa ay joogto qaadadka dambe ay joogto iyo mid koofid dheer qaba koofiyad dheer shariif baan ka diidnay cabdullahi yuusuf markuu eh, la hadlay shariifka wuxuu ihi waxaan ogaaday eh, kursigun baa gaal ahaaye anugu gaal ma ahaynba maxaa jiraa la yidhi sidii laylaha gaal weeye ee layla dagaalamankai la dumiyey kursiga ano aan ka tagaa lagu fadhiistay wixii ano aan xukumayna waa la xukumhaya dastuurkii aan watayna waa la wataa gaaladii aan watayna waa la wataabo maxaa aniga lay haystay waxaa keliya soo kordha koofiyad buu sharifku qabaabo anuguna koofiyad maanan qabin mar daba garw hadalkaas in laga garramay u baahanta gogoshu in la dhigo hawshaa laga garramo oo qolyihii majeerteeniya ka garramaan muxuu ahaayey eh, abgaal hawshaa muhiim jiddan wey way fiican tahay almuhim waxaa weeyaan gaalnimo iyo shirki ninkii soo qaadaba waa in lagu celiyo muhimaddu waxaa wey intaa waa kaftane gaalnimo iyo shirki ninkii la yimaadaba waa in lagu celiyo xaqa iyo wanaagga nin kastoo la yimaadana waan ka qaadanayna icrif alxaqa tacrif man jaa bihi baa la yihahdaa wacrif man ataaka bihi shayga xaqa garo waxaad garan ruuxii aqaa kuu keenay kuula yimid baailka iyo xumaanta baro oo diin ahaan iska ogow waxaad garan hadhow ninkii baail kula soo qaabila kufri iyo shirki markaad barato wuxuu yahay ninka la taagana wadabaad garan origa gudbalaydhaaf adaad xaq iyo wanaagga garanayso oo aqoon leedahay xaq iyo wanaagga ninka kuula yimaado qoyskuu doonaba allah ka dhige laangaab inaan guminaba allah ka dhige agga qoys ahaani waad fahmaysaa muhiimadu marka waxaa baadida adaga kaa maqan waa alxaq ninka kuu keena ka qaado hadaad tiraada reer ilmi xaq ka dhegaysanaynaa warkii qureysheed weeye hadi wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim ahum yaqsimuuna raxmata rabbi idan haddii shar uu la yimaada nimaad jeceshana ku tur sharkana iska ogow dadka watana iska ogow khayrkana jeclow oo raadi ninka kuleeadana ka aqbal marka reehebelaysiga iyo qabaa'ilka iyo faaraqabiilka hawlaha la daayo hala baabiiyo baadi baa inaga maqan xaq la yidhaahdo baadidaa meesha lagu sheego waa gelaynaa shar baanu iska elna eh, ninkii lagu sheego waanu ka cararayna warku waa intaa gabagabadu sheekhu marka wuxuu yidhi kamaa amara yuujib wuxuu waajibinayaa طaacata الrasuuli rasuulka in la adeeco wa mutaabacatahu in la raaco fii kuli maa jaءa bihi wax kasta uu nabigu la yimid ila khayrun buu la yimid wanaagun buu la yimid khayr iyo horumar iyo ixsaan buu la yimid nabig sal slm dadkaas sidaa ah ee nabiga keligii in la raaca ummadda farahaya ee asaga rumaynaya wax kasta wax kalena diidan iyo kuwa ilahay khayrkii baryaya keebaa diinta ku toosan ilahay agtiisana ammaan ku leh wa aydan intaa waxaa dheer fa ina haaulaai almuwaxidiin qolyaha muwaxidiinta ah ee ilahay keligii baryee caabuda min acdam الnaasi dadka kuwa u weyn aynu xisaabtaynu shekhu caawila waanu xisaabtamaynahay min acdam الnaasi iijaaban waa dadka u weyn xagga waajibinta iyo daryeelidda liracaayati jaanib الrasuul waxaa laisku xantaa oo layihahda mxuu ahay wahaabiyadu wadaadahan ayagu tawxiidkuna la soo taagan nabiga kuma ficna hawshiisa salliga nabigay diidan yihin tiiba shaf ka garramaya goorma baasha lasoo bilaaba beenta iyada ah salliga rabbi salli cala alxabiib rabbi salli cala salli ma ahaba rabbi salli cala xabiibi maxamed iyo kayfa tarqa iyo hawlaha salliba ma ahaba salliga waa le salli ibraahimiya oo dheero lagu tukado wey salliga nabi maxamed salligaad ku tukataan allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamed kamaa sallayta salligaa dhera taqaanaan wey kaasaa nabiga lagu salliya oo lawadi oo labadin midkay salaadu kaaga eed ku tukato kaasaad nabiga ugu sallaysa sheekhu marka wuxuu muslimiinta muwaxidiinta waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dadka oogu roon xagga waajibinta liracaayati jaami rasuul nabiga dhankiisa in la ilaaliyo oo xaqiisa la dhowro tasdiiqan xagga rumaynta lahu la rumeeyo fii ma ninka muwaxidka ee salafiga adada maxamed baa sidaa yidhi xadiidkaasaana ka sugan waa qaadanaya xataa hadaad u keentay sheekh hebel baa sidaa maayo nabiga ma ka sugan tahay haa nabi maxamed miyaadhi salawatu rabbi wasahaan calaa ra'si walcayn sheekh cabdilqaadir baa khilaafa hawlu taalla ma ah abu xaniifa xanaaqsan hawlu taalla ma ah maalik baa burhaysta hawlu taalla ma ah shaafici baa diidan hawlu taalla ma ah hadday sugnaatay cinda alwahaabiyiin in hawshaa uu nabigu yidhi halkaasay ku raraayaan ninka sidaa taagan ninka nabiga hadalka looga soo sheego rumaynhaya ummadoo dhanna hadday aan dan ka lahayn iyo ninka wadaade ku wareegaysan kee nabiga jecel iskuma dhawaahada waa in la garrama loo baahan yahay tasdiiqan lahu fi ma ahbar rumayn nabigaad rumey wuxuu sheegay ee war ah, ama haybiyaada ama mucjizaada ama xawaati dhacdana ah way rumaynayaan iyo wa taacatan adeecidii oo lahu lirasuuli lah sal amara nabigu wuxuu amray maxaa u wuxuu nabigu amray waxaa u weyn wamaa umiruu ila liyacbud wmaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida laa ilaaha ilaa hu nabigu wuxuu ummadda faray ama lala soo diray waxaa u weyn cibaadatullahi waxda meeshuu dagaalku ka socon waaba iyadaba xabaddu waxay ka socotaaba ilahay keliga hala caabudo dagaalka u dhaxeeya muxuu ahay alwahaabiya iyo khayrkood waa filcibaada wax kalaaba ma ahaba iyo wactinaan in la daryeelo oo muxuu ahaye ihtimaam la siiyo oo maa bucia bihi in la barto nabi maxamed la soo diray nabiga maxaa lala soo diray tawxiid iyo shirkioo lala dagaalamo itibaac iyo sunna iyo bidcoo lala dagaalamo intaa dadka raadiyey ee barta waa ayaga nabigu wixii lala soo diray ee diin ahayd ee dhabta ahayd en bidic iyo khuraafaad iyo khusacbalaad iyo baraabaanday iyo aan bakti lahayn dadka raadiya waa ayaga xadiidkan ma asaxay ma sugan yahay nabiga ma laga hubahaa maca salaama waaba ayagaba iyo waa tamyiiz in la kala sooco baynamaa ru'ya canhu nabigu wixii laga wariyey oo min asaxiix xadiid sugan ah iyo wadaciifi ki ah, mid taag daran oon sugnayn ah iyo wasidqi run ah iyo walkadiiba been ah beenta iyo runta in la kala sooco daciifkaiyo saxiixa in la kala saaro wixii sugan in lagu dhaqmo waxaan sugnayn in laga tago dadka ogu roon waa dadka muwaxidiinta awey meel kastoy joogaanba sheekhu muxuu hi watibaaci dalika duuna maa khalafa iyo in shayga xaqa ah la raacee nabiga ka sugnaaday wixii ka sokeeyana dun ma duuna maa khalafa wixii khilaafay intaa wixii ka soo horjeedo dhan waa ka tagahayaan dadkoo dhanba hadday khilaafaan oy kulligood ay la dagaalamaan dankama laha muslimiinta maanta tawxiidka u gargaaree u dagaalama muslimiinta kunkiiba halma dhanno kunkiiba halma dhanno tobanka kunba halma dhamandhao waaba igu yartahay tobanka kunba halma dhanno wamaca daalika iyagoo sida loo baabi mid la xidhay iyo mid la dilay iyo mid duuflaalay iyo mid la jajabiyey iyo mid meeluu ku dambeey war aan loo hayni bartibay taagan yihin waa sidii ba axadun axad sidii loo garaacahay ee loo waday baa jirkiisa waxaa laga jexjeexay xorodyo taabicii baa ka sheegay cabdullahi bin luxay alhawsani xalab isagoo waagi dambe amiir ka ah shaam magaalo ka mid a ah amiir ka ah yaan maalin asagoo meel qoraxa fadhiyo qoraxaysanayaan baa ku soo baxaybu dhabarkiisa waxaa ka jeexan buru farqo faro ay biyuhu qulqulahayaan baa ka jeexa dhabarkiisa maxaa jira waa sidii loo garaacay loo jexjaxay wey bilaawihii ku dhacay iyo birta ku dhacday markii la garaacayay godod bay noqdeen farqay noqdeen waa diida inuu ka tanaasulo axadun axad ilaahay keligii maya keligii allaanhay ma ogoli wey asnaam iyo aale waa ku kufriyey maxamedna waa rasuul ilahi waxba ka sheegi maayo ilaahay keligii axad axad markii laga samray oo la dhaqaajin waaya baa la iska sii daayey inuu naf baxo iyo in la daayo noqotay meesha saxaabo kale ay adkaysan waayeen camaar ibnu yaasir khubay ibnu cadiy jamaaca suhayb lix saxaabiya isagaa waxaa lagu qabtay cadaab aan caadi ahayn cabdulahi baa ka sheekeeyey ibn mascuud xadiikiisa aan ku maray ibn maaja ad garanaysaan keligii baa soo hadhay ise wuxuu ihi afkaan ilaahay keligii ku caabudeen ilaahay ku sheegay aan laa ilaah ku ihi been iyo xaaraan iyo shirki iga soo bixi maayo waan diiday buui raggu isku adkaysi ma ah raggu isku adkaysi isku iimaan isku xoog ma ah nimankan kale ruqsadii bay qaateen ilaa man ukrihay qaateen asaga wuxuu i maya cala alcaziima ruqsadaa ilaahay siiye xataa qaadan mahaya buuri sida waan ku dhimanhayaa naftayduso mar ma baxdeen ha ma aakhara lay dhaafin maya maca salaama nin baa laga sheega somalia hebel waal hebel baa ku dhaaranhaya muxuu yidhi bu waan ku dilahayaa ma aakharu igara marin buuri mayaa la yidhi faraha ka qada buuri ninkii ku dila aakharunbu ku diray soo maaha haddii aakhara laisku siiga faraha ka qada buuri ama akhre la isgarab marin maca salaam ruux waa inuu yaqiin leeyahay wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuqinuun laabudda min alyaqiini walaabudda min asabr dulqaad baa loo baahan yahay gegsi adkaysi baa loo baahan yahay haddii burhku kugu dhacaba aad gaalowdo xogow faqriga markuu yimaadaba aad toobad keento oo tirado waan ka noqday diintaama naftayba noo keentay ibnu cabaas buu ka sheekeeyo fi saxi lbukhaari wuxuu ui markay dadka reemiyiga soo islaamaan hadday xogow nabad iyo roob la helo oy haweenku wiila dhalaan oy farduhu ay da'ar raaciyaan oo geelu dhalo oo waxaan irig ahaynba laga waayo oo adduunko dhan ba nabad noqdo wuxuu dhihi wallahi diintan waa inna hada diina la xasan wallahi diintan soo gala diin la arkayba ma ahaba haweenkii waxaan wiilan dhali mahayaan geelii waxaan nirig ahaynba ma yaqaano fardihii saasay u socdaan beertu waa baxaysaa roobkii baa iska socda alla diintu macaana ibn cabbaas baa ka sheekay haddii markuu diinta soo galaba xanuun uu ka bixi waayo xanuun abaaro qulqulatooyin caruur dhammaata geel dhiciya fardihoo dhali waayaba oo tabiya hawshoo dhan diinta waa diin khariiranba laygama horraynin anoo nabad ah oo bad qaboo dhaqan oo dad iyo dunyaba buuxa ayaan soo galay diintaani marka balaayada igama horrayn wuu ka baxahaya aayadda markuu fasira wa min annaasi man yacbud ullah calaa carfin fain asaabahu khayrun yatma'ana bih wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhi khasra adunya walaakhira ilahay dhinac dhinac in loo caabudo ama tijaabo waan tijaabaynaa bal nidaamka islaamka aan qaadanna bal fiirino wallahi waa wanaagsan yahay tijaabo looma baahno diintan waa in yaqiin iyo iimaan lagu gala rabaa tijaabo meeshan ma taallo meeshan macmalile mxuu ahaayey ma yaalla meeshaan dhakhtar meesha ma jooga iyo daawo lama fiirinhaye waa diin ilaah iyo iimaan iyo tawxiid wey sidiisaad u qaadan udkhuluu fi silmi kaafa sheekhu marka wuxuu yidhi camalan ku dhaqan biqowlihi tacala ku dhaqmahay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni wliyaaa qaliilan maa tadakaruun ilahay muxuu ittabicuu raaca muslimiinay unzila ilaykum wixii la soo dejiyey xaggiina loo soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiinna ka diinta iyo tawxiidka iyo xaqa iyo risaalada iyo fariintuu suubanhu wado ee xagga alla laga keenay min ladun xakiimin khabiir qaata raaca lay ayadaa walaa tattabicu may maraykan wuxuu leeyahy maya baynalkood dimuqraadiyu hala qaato dimuqraadiyadu fan bay leedahay dhaqaalay leedahay jaamacaday leedahay xeer ilaaliyay leedahay waa mashaariic socota wey dastuurka hadda inta loo mxuu ahay ololayn soman arag dastuurkii soomaaliyeed hadda jabuuti lagu qorahayay inta olola ka socdo unaversal waxay dhigayso somaydn arag unaversal hawshay dhigayso somaydn arag dastuurku waa maxay dastuurku waa kala baxa iyo xeerka dadka isku haya iyo kan iyo kan balaayo shirki iyo gaalnima ummadda loo xayaysiinaya in yaroo fana ama dhaqaalaha in lagu bixiyo sharciga tadbiiqintiisa iyo diinta ku dhaqankeeda lama ogolo kuwa ordaya xuquuqda dumarka xuquuqda ilaahay awal wax xuquuqda ilahi u socdo ma aragtay idinku xaqi ilaahay awal oo xaqi rasuulka awal islaatu oo xaqi diintada iimaankeeda xaggee ku dambeeyey xaqa carruurta lagu dhihi hay-adda waa maxaa haweenkay difaacda kanna maxaabiistay difaacdaa oo xaqi ilahay wax difaacayoo socda maxaa loo waayay oo xaqi rasuulka xaqi diinteen ururka dhaqangelinta shareecada islaamka ma haysaa wax la yihahdo arki maysid hawsha maraykan baa diida iyo reer yurub ma ogolo wixii maraykan iyo reer yurub ay wadaan baa adduunka maanta ka soconay leanno seef weyn bay haystaan baangadaasay dadku ku dul hayaan nina baangadaasuu ka cabsanaa de la iman ama uu horboodiba nina baangadaasun dan kalahayn sidii biraalo uu ku dhiman labadaa wax u dhexeeya maanta ma jiro gaalnimadu hadda bannaankay taalla wax la qarqarin iyo ima an takunuu macanaa wa ima an takunuu diddana ayib walaa tattabicuu ha min duuni alla sokadii awliyaa gacallo kale qaliilan waxaa aad iyo aad yar maa tadakaru intaad waansantaan ee wax fahantaan wa ama ulaaika dulaal wa ama ulaaika dullaha iloo jooga bilahi towfiiq